رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa sixirkii kaahinnimada dadka qeyb ka tilmaantay caraafiinta waxyaabaha lamidka ah iyo dadka markaa u taga waxaana loo soo fasirayey waxa lagu magacaaba caraaf iyo kaahin waxaana la soo yiri caraafku waa midka sheegtay inuu garanayo umuuraha imaanaya wuxuu sheeganayaa waxyaabaha la xado meelahay wax ku dhumeen iyo wixii la mid ah waxaa kaloo la yidhi kaahinka laftigiisa waa midka ka hadla waxyaabaha qeybaadka ah ee dhici doona waxyaabaha ama qofka ka hadla waxyaabaha damiirka ku jirana waa la yidhaahdaa xaaladahaasoo dhan ayaan markaa soo haynay waana markaa wadnay sidaa darteed ayaa mar kasta qofka muslimkaa looga digayaa inuu aada isaga ilaaliyo arrimooyinka waqaal ibni cabbaas wuxuu yidhi fii qowmin qowm ayay ahaayeen ama jiray oo yaktubuuna qora abaajaabin abaajaadin xarfaha abaajaadkay qoraan wayanduruuna waxay fiiriyaan fi nujuumi xidigaha xidigahana waa eegaan maa araa arki maayo man facala daalika qofkii arintaa sameeya lahu asagu inuu ku leeyahay cinda allaahi ilaahay agtiisa min khalaaqin wax nasiib ah wax nasiib ah ee uu leeyahay kaa markaa ma jiro ibnu cabbaas wuxuu leeyahay qoon baa abaajaad ka qora abaajaadku waa xarfaha ciyaalka lagu farbaro abjad huwas iyo waxyaabaha lamidka ah alif iyo ba iyo jiin iyo daal bay intay wax jaranjare iyo qolal oo kala sameeyaan iyo markaa ku qoraan fiiriyo waraaqooyinka sixirkii waxyaabaha kale lagu tilmaamo xarfaan isku tootoosnayn meel ay ka yimideenna aan la aqoonin yay markaa qoraan qoom noocaasa ayaa markaa jira kadibna cilmi nujuumkay adeegsadaan oo xidigahay fiiriyaan waxbay ka faalsadaan kuwa xaaladoodu saa tahay uma malaynaayo buu yidhi inay wax qaraaq ah ama nasiiba aakira markaa ku leeyihiin wax wax nasiib ah dadka noocaas ah qiyaamaha io aakhira markaa kuma laha baabu maa jaa'a wixii ku yimid ayuu baab u yahay fi nushrati sixir furka nusharada waxaa loola jeedaa sixirka oo markaa layska furo qof baa la sixray qof kalaa loo tegaya kolkaasaa leya sixirka ka fur kaanana bannaan yahay can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey ana rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam su'ila waxaa la weydiiyey can innushrati sixir furka fa qaala rasuulku wuxuu yidhi min camali shaytaan waa shaytaan camalkiisa camal shaytaan waaye ayuu markaa yidhi rawaahu axmed baa xadiidka bisanadin jayidin sanad jayidoo wanaagsan ku wariyey waa abuu daawuudna wuu wariyey wa qaala wuxuu yidhi su'ila axmedu axmed ayaa la weydiiyey canhaa nushrada xaggeeda faqaala wuxuu yidhi ibnu mascuud yakrahu haada kullahu arrintaasoo dhan waa wax la karaahsado ma wanaagsana macnaha sixir furka in la isticmaalo nushurada taa markaa ma fiicna waata rasuulka uu ku tilmaamayo camal shaydaan inuu markaa yahay wacan jaabir ana rasuul allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa su'ila waxaa la weydiiyey can innushrati sixir furka faqaala wuxuu yidhi hiya ayada min camali shaytaan waa shaytaan camalkii shaytaan camalkiisa waaye rawaahu axmed bisanadin jayidin wa abuu daawuudna saasoo kale wa qaala wuxuu yidhi su'ila axmed ayaa la weydiiyey can haadaa la weydiiyey intaqaanaa nushrada sixir ayaa la weydiiyey faqaala ibni mascuud wuxuu yidhi yakrahu hada kullahu bacdamaa camal shaydaan uu yahay waa la karaahsaday wax fiican ma aha wax la naco waaye wax laga fogaado waaye saasuu markaa tilmaamay waaye taasuu markaa sheegay oo wuxuu leeyahay markuu leeyahay marka uu leeyahay waa camal shaydaan ibni mascuudna wuxuu karaahsaday oo karaahiye uu ku tilmaamay nusharada bacdamaa camal shaytaan markaa uu yahay walilbukhaari bukhaari waxaa u sugnaa can qadaad qultu waxaan iri libni musayib ibnu musayib ayaa waxaan ku iri ibnulmusayibi rajulu nin oo bihi ay ku sugan tahay tibun sixir aw amase yu'khadu laga qabtay can imra'atihi xaaskiisa ma awoodi kara inuu xaggeeda aado an yuxillu canhu aw yunasharu ma laga furi karaa taasaa markaa su-aal ahaan loo weydiiyey can qadaad qultu liibnu musayib ayaan ku iri buu yidhi rajulun bihi tib nin la sixray aw yu'khadu can imra'atihi ama haweenaydiisii laga celiyo laga qabtay aan aami karin xaggeeda sixir dartii ayuxallu ma laga furi karaa canhu xaggiisa ma laga fura karaa waxaa kor saaran ow yunasharu waa isku macno qaala ibnulmusayb wuxuu yidhi laa ba'sa bihi dhib kuma sugna baas male oo waa laga furi karaa waa la daawayn karaa macnaha laa ba'sa bihi inamaa yuriiduuna wax kale ma ahee waxay doonayaan kuwaa sixirka furaya bihi asaga al islaaxa wanaag fa amaa maa yanfacu wixii wax anfacayana falam yunha canhu lama diidin wixii nafci leh oo qofka insaanka ah u noqonaya wax wax u taraya inuu sixir baahaayo waa laga furay ama baa laga qabtayoo inta la sixray yuusan keri karin waxba haysanin aadi karin xaggeeda culays ka fuulo haddii laga furo nafci buu markaa leeyahay wixii nafci leh oo waxtar ahna baasi markaa kuma jiro walilbukhaariy can qadaadata qultu libni musayib musayibi ayaan ku iri rajulun bihi tibun nin la sixray ow yu'khadu can imra'atihi ama laga celiyo laga qabanayo imra'adiisa an yuxallu canhu ma laga furi karaa sicirkaayo dhibka ahaaya aw amase yubashar waa isku macno qaala wuxuu yidhi ibnulmusayib laa ba'sa bihi baas kuma sugna dhib mala buu yidhi innamaa yuriiduuna waxay doonayaan bihi kaa ay ula jeedaan sicir furka alislaaxa wanaag dadku dhibi maayaan dadna ku sixri maayaan laakiin dadkii sixirka iyo dhaawacayo dhibka loo geystay way ku daawaynayaan idan baasmala buu dhahay fa amaa maa yanfacu wixii wax taraayana falam yunha canhu wax la reebay ma aha lama diidin qaal ibnu lqayim wuxuu yidhi annushratu waa xallu sixri sixirka furitaankiisa can ilmasxuuri kulla sixray xaggiisa markaa la may wayurwi abe can ilxasan annahu qaala waxaa laga wariyey inuu yidhi laa yaxullu sixra ila saaxiru sixir ma furo ilaa sixiroole maahane ka sixirka furayana waa sixiroole ka wax sixrana waa sixiroole saasuu markaa ula jeedaa wayurwi can ilxasani xasan xaggiis waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi annahu isagu qaala inuu yidhi xasanka la tilmaamaayo waa ibni abilxasan yasaar baa magaciisa lagu magacaabaa ninka noocaasi wuxuu yidhi annahu qaala laa yaxullu ma furo asixra sixirka ma furo ilaa saaxirun sixiroole ma ahani haddaad aragtaa nin sixir fur samaynaya isagana waa sixiroole qaal ibnu lqayim wuxuu dhahay annushrat waxaa la yidhaahdaa xallu sixir waa sixir er la furo can ilmasxuuri masxuur xaggiisa laga furo wahiya noocaan waa laba nooc in hadda waxaan soo ogaanay laba hadal oo qaarna ay leeyihiin dhib kuma sugna waa nafci waxbaa la raadinayaa qaarna ay leeyihiin waa mataqaanaa ma wanaagsana oo ma bannaana qofkii sixir furana waa sixiroole rasuulkana sala allahu calayh wasalam oo xaaladaha noocaasoo kale xadiidka ku tilmaamay tibaa markana loo dayaaninayaa qaal ibn اlqayim annushraةu waa xallu الsixri can اlmasxuuri wahiyo nawcaani waa laba nooc axaduhumaa midkood xallun waa furitaan bisixrin lagu furo sixir mihlihi kaysoo kale ah qof waxse sameeyey digaag iyo dooro la qalay dhiiggiisii meel lagu shubay ri mataqaanaa lax laga soo gooyey sixir noocaas oo kale ah inta la sameeye qofka lagu sixray haddana kaasoo kale looga furo kaasi waa nooc wa huwa kaa aladii waa midka min camali shaytaan camali shaytaanka ah oo nebigu uu ku tilmaamay min camali shaytaan wa calayhi kaa korkiisaa yuxmalu lagu xambaarayaa qowlu lxasani xasan qowlkiisa fayataqarabu waxay u dhowaanayaan annaashiru iyo almuntashiru ka furay io ka laga furayba ila shaytaani bimaa yuxibu wuxuu shaytaan ku jeclaa yay ugu dhowaadeen fayubtilu camalahu can ilmasxuuri markaasaa camalkiisa ka burayaa xaggiisa masxuurkii iyo kii la sixray waathaani nooca labaadna annushratu waa furitaan lagu furo biruqyati tufid watacawudaati cayadaha magangalka waaladwiyati daawooyin waaddacawaati almubaaxati ducooyin bannaan fa haadaa jaa'izun kaa wuu bannaan yahay kawuu bannaan yahay oo waa midka uu tilmaamayo ibnulmusayib uu leeyahay laa ba's bihi inamaa yuriiduuna bihi alislaax fa amaa maa yanfacu falam yunha canhu marka saa la leeyahayna waa in qur'aan iyo mucawadataa iyo ducooyin iyo daawooyin mubaax ah la isticmaalo saa haddii loo isticmaalo sixir furkuna aad markaa u fiican yahay waaye xaaladda labaadna waa taasoo wathaani annushratu waa furitaan oo biruqyati ruqyo lagu furo ilaahay aayaadkiisa lagu aqriyo subxaanah wa tacaala iyo watacawudaati tacawudaadka ilaahay in laga magangeliyo shartiisii wixiisa qofkaa sixir ka sameeyey caynaha mucawadaadka lagu aqhriyo waladawiyati daawooyin xaba sawdaha iyo waxyaabaha markaa lamidkee rasuulku uu ku tilmaamay inay shifaa yihiin iyo waddacawaati ducooyinka almubaaxati ee bannaan fa haada jaa'isun kaasi mid jaa'is ah oo bannaan waaye waana ogol yahay ama wixii waxaa ka soo haray oo xaalkiisu sidaa yahay markaa mamnuuc buu noqonayaa baabu maa jaa-a wixii ku yimid ayuu baab u yahay fi tatayuri baasaysiga wixii nahyi ah oo waciid ahoo ku soo arooray qofki inuu markaa wax baasaysto iyo wa qowlu qowluullahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeya uu yidhi alaa hooyaay innamaa taa'iruhum baasaysigoodu cinda allaahi allaagtiisuu ahaaday ilaahay agtiisa ayuu ahaaday walaakina akharahum laakiin badankoodu laa yaclamuuna ma oga dhibaatooyinkan iyo abaaraha waxyaabahan dadku ay dadka kale ku baasaysanayaan dhammaan ilaahay baa qadaray subxaana wa tacaala waa wax ilaahay xaggiisa ka ahaaday laakiin badankoodu ma oga iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi qaaluu taa'irukum macakum waa saddexdiinin ee ilaahay uu soo diray markii hore labaanu dirnay facasaznaaha bihaaliin ku saddexaad baanu ku xoojinay abaar iyo dhib bay arkeen markaasay baasaysteen qaaluu taa'irukum macakum baasaysigiina idinkuu idinla jiraaye a in dukirtum markaan idin waaninay oon idin wacninay maadna baasaysanaysaan bal antum qowmun musrifuuna oo musrifiin ahoo gudbay ayaa tihin bay dhaheen oo musrifiin ahoo markay xad gudbay ayaad tihiin wa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu laa cadwa cudur isku gudbin ma jirto cudur isku daarasho ma laha walaa tiyarata baasaysina wax jiraa ma aha walaa haamata haamana ma jirto waa shimbirka guumayska la dhaho walaa safara iyo bil safar intaba akhrajaahu zaada muslim wuxuu ku ziyaadiyey walaa nawa xidigood nawa la yidhaahdana ma jiro waa nawala fasari doonaa walaa qowl qowlna markaa ma jiro waxaasoo dhan waa wax dadka suduurtooda iyo laabtooda ay ka helaan waa wax mataqaanaa ayagu ay iska mala'waalsadaan waa wax laabahooda ku soo dhacdhaca xaaladahaasoo dhan wax sugan ma aha wax jiraa ma aha wax xaqiiqo ah oo ictiqaad ahaan loogu talagalay ma aha bacdamay xaaladdu sidaa tahay waxba kama jiraan ayaa markaa laga wadaa wax ka jira arrimooyinkaasoo dhan markaa ma laha marka qofka muslimka ah waa inuu qofku aad u dadaalo waa inuu qofku qayrkii wanaagga ku dadaalo ilaahi subxaanah wa tacaalana uu tala saarto wixii dhibaatooyna ee ku dhaca uu sabro wax allaala wixii wanaaga uu helana ilaahay uu ugu shukriyo intaasaa qofka laga rabaa abii hureyre wuxuu leeyahay rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa cadawa cadawa ma jirto waxa lagu magacaabo cudur isu gudbin iyo cudur isku daarasho markaa ma laha matalan qof baa cudur asiibay gacanta wuu ku taabtay cudurkiibuu isoo qaadsiiyey iyo wixii markaa la mid ah xaaladda noocaasi markaa ma jirtaa la leeyahay oo qofka muslimka ah waa inuu aad iyo aad mar kasta tala saarashada ilaahay uu markaa u badiyo xadiis tilmaamaya yuusan aroorin qof mataqaanaa ee oo jiran qof saxiix ah korkiisao caafimaad qaba waxaa dhici karta baa la yidhi taasi inaysan ahayn inuu u gudbinaayo ama uu u gudbiyey laakiin aado alla hadday dhacdo in cudurkii iska asiibo qofku inay caqiida xumo gasho oo markaa qalbigiisa uu galo inuu qofka cudurkii qabadsiiyey amase asagoo cudurkii uu u keenay iyo waxyaaba markaa lamid ah laa cadwa cudur isku gudbin iyo cudur isku daarasho male walaa tiyarata baasaysina ma jiro baasay sidaataan soo tilmaanay horeyna waan u soo marnay kaana markaa ma jiro oo qofku inuu tadayur samaysto uu wax baasaysto aad iyo aad inuu isaga ilaaliyo taasaa markaa aad iyo aad u fiicanoo waxaa la leeyahay xaaladda noocaas ahna ma jirta iska ilaaliya haamada waxaa loola jeedaa baa la yidhi waxaa laga wadaa waa shimbir shimbiraha ka mid ah habeenkiibuu inta badan duulaa dadku way baasaysan jireen mar allaala markuu inta soo duulo xero ari uu ku dego neef la qali jiray guri hadduu ku soo degana waxbaa naga cudubilaysan jirayo dadku way baasaysan jireen axadkood gurigiisa markuu ku soo dego waxay dadku aaminsanaan jireen guriga inuu qof ka dhimanayo haddaana neef loo qalin haddaanan wal loo qalin haddaanan orgi loo qalin haamadana kaasaa loola jeedaa shimbirka guumayska la yidhaahda iyo waxyaabaha lamidka ah waaye geerisheeg waayay dhihi jireen geeri geerisheegna maaha shimbir iska soo duulaya maantoo dhan oo nooday kadibna geed ama guri isaga istaagay xaaladaasuu markaa yahay walaa safara safarkana waxaa la yidhaahdaa baa la yidhi waxyaabo ay baasaysan jireen safarka bisha safar laftigeeda waa suuragal in loola jeedo lama guursado lama guuro wax lama samaysto bisha safar waa la baasaysan jiray saa darteed baa safar iyo wixii lamid ah waa la guuraa waana la guursadaa dhib iyo mashaakilna markaa kuma sugna kaana markaa kuma sugna walaa safara bil safar la yidhaahdee la baasaystana ma lahan waayo macnaha oo wixii bilaha kale aada qabsan jirteen iyo saad u guuri jirteen iyo saad u guursan jirteen iyo saad u safri jirteen waxba yaysan idinka reebin ayadana walaa safara akhrajaahu zaada muslim walaa nawa walaa uula naw asagan waxaa loola jeedaa waa xidiga waxaa inta badan lagu fasiraa baa la yidhi ee wuuna imaan doonaa baab bane marka uu roob ku yimaado roobku marka uu yimaado ayaa waxay dhihi jireen waxaana ku roobeeyey xidig hebel xidigaasaa markuu meeshaasaa noqday meeshaa degay xaaladiisu saa ahayd kaasaa macnaha reebku uu ku yimid taa markaa waa dhihi jireen ulkana bidam haddii layidhaahdo oo la godo waxaa loola jeedaa meesha muraadka laga wadaa waxawaaya la yidhi waa jinsi oo jinniga iyo shayaatiinta markaa ka mid ah way aaminsanaan jireen carabtu waxay ahaayeen kuwa sheegtaa owl inuu markaa jiro oo meesha falaadka ah marka ay dadku marayaan yay dadku istustusin jireen nuur yar iyo iftiin yar oo meesha ka bidhaamayo iyo xalad noocaas oo kale taa markaa way samayn jireen amase waxaa laga wadaa annahaa laa tastatiicu an tudilla axad maca dikri illaahi yatawakal caleyh qof hadduu mar ilaahay tala saarto dikri ilaahayna uu mutaqaanaa qabsado inuusan kaa wax ka qaadi karin marka jinsiga iyo nooca jinniga ama shayaadiinta ka mid ah laawal markaa lagu magacaaba walahuma waxaa u sugnaa waa muslim iyo bukhaari can anasin qaala inuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi walaa cadowa cudur isku daarasho ma jirto walaa tiirata io baasaysi wayucjibunii waxaase cajab gelinahaya alfa'lu saabaasha wanaagsan faaligu waa saadaal wanaagsan qaalu waxay dhaheen wama alfaal faalku waa maxay qaala alkalimatu tayibatu waa kelimada fiican kelimad tayibad ah oo fiican inuu qofku ku hadla ilin waa sadaqee taasaa markaa wanaagsan waa waxay cajab gelinaya oo waxaan jeclahay buu ula jeedaa rasuulka sal allah calayh wasalam marka anas wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu dhahay cidur isku gudbin ma jirto baasaysina ma laha laakiin waxa lagu magacaaba alfa'lu kaasaa i cajab gelinaya kaasaan jeclahay rasuulku hadallada gobol ka mida wuu saadaalsan jiray markii sulx xudaybiya la heshiinayay nin baa kaalada ka yimid magaciis baa la yidhi sahal baa la yidhi ama suhayl markaasoo dhahay arrinteenu way sahlanaan doontaa arrinteenna way sahlanaan doontaa qof baa kaa hor adigoo murugsan farax ama faarax iyo wax noocaasee la yidhaahdaa buu ku yidhi in shaa allah murugtu farxad baa ka dambayn doontaa saadaasha wanaagsan taasaa loola jeedaa marka qofka muslimka inuu tafaa'ulka markaa ku dadaaliyo faasha wanaagsan ee uusan umin danni xunna ilaahay u qaadin aad bay markaa u fiican tahay xusnu danni inuu markaa yeesho waliabi daawuud bisanadin saxiixin can cuqbat bni caamir qaala dukrad waa la sheegay adtiyaratu baasaysi baa lagu xusay cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa baasaysiyaa lagu sheegay faqaala wuxuu yidhi axsanuha waxaa ka fiican oo ka wanaag badnaa alfaalu saadaasha wanaagsan walaa taruddu mana celiso daasaysiga musliman qof muslim ah qof muslim ah dantiisii xaajadiisa maba ka celisaba fa ra'aa hadduu arka axadukum midkiin maa yakrah wuxuu karahsanaayo falyaqul ha dhaho allaahuma ilaahayow laa ya'tii lama yimaado alxasanaatu wanaagyaalka makee ee bilxasanaati dheh wanaagyaalka ilaa anta adiga maahane qof qofkanoo xasanaadka keena ma jiro walaa yadfacu asayi'aati xumaayaalkana ma difaaco ma celiyo ilaa anta adiga maahani walaa xawla caqli malihin walaa quwata iyo awood toona ilaa bika adi saacaditaankaaga maahani inaad nagu kaalmayso oo adiga aadna waafajisay wixii khayrkii wanaagga ku jira maahane ilaa intan anigo awood uma lihin wa can ibni mascuudin marfuucan xadiid kor loogu qaaday rasuulka sal allahu calayh wasalam wuxuu ahaa atiyaratu baasaysigu shirkun waa shirki adtiyaratu shirkun baasaysigu waa shirki wamaa minaa naga mid ma aha qof annaga naga mid ah ilaa hadduu naga mid yahayna baasaysiga qalbigiisa gala walaakina allaaha laakiinse ilaahay yudhibu wuxuu kaga bixiyaa bitawakuli tala saarashada tala saarashada ilaahay uu tala saaranayo yaa qalbiga qofka tiirada iyo baasaysiga galay ilaahay uga bixiya subxaana wa tacaala rawaahu abu daawuud wtirmidiy wasaxaxahu saxiix yeelay tirmidi wajacala wuxuu ka yeelay aakhirahu xadiidka intiisa dambe min qowli bni mascuud ibni mascuud qowlkiisa inuu yahayo ma uusan ka dhigin xadiid qaybtaa dambe ee waxa uu ka dhigay baa loola jeedaa inuu qowl ibni mascuud leeyahay uu yahay laakiin xadiidka nebigu wuxuu ku eg yahay abtiyaratu shirkun abtiyaratu shirkun intaa wamaa minaa ilaa walaakina allaha yudhibuhu biاtawakuli waa hadal ibni mascuud ah baase waa shirki markuu rasuulku yidhi yo ibni mascuud wuxuu dhahay wamaa minna naga mid maahan qof ilaa uu naga mid yahayna qalbigiisa wuu soo galaa oo waxbuu baasaystaa walaakina allaaha laakiinse ilaahay yudhibu wuxuu kaga bixiyaa qofka ahlu iimaanka ah bitawakuli tala saarashada ilaahay tala dhiibashada ilaahay talada uu u dhiibanayaa looga bixiyaa waliaxmed ibni xadiidi ibna camr ibna camr man radathu qofkay celiso adiyaratu baasaysi can xaajatihi dantiisa iyo wuxuu u socday faqad ashrak ilaah buu u shariig yeelay qaaluu waxay dheen famaa kafaaratu daalika arrintaa maxaa kafaara gud u noqonaya qaala rasuulkuna wuxuu yidhi an taquula inaad dhahdo allaahuma ilaahayow laa khayra khayr ma jira ilaa khayruka khayrkaaga maahane walaa tayra baasaysida ma jiro ilaa tayruka kaaga naahane walaa ilaaha hayruka ilaahan abiahaynna ma jiro inta hadduu dhaho qofkii wax baasaystay ay dantiisii xaajadiisii ka celisay qofka noocaas ahna ilahay kafaari gud buu markaa uga dhigayaa kafaari gud bay u noqonaysaa man raddathu adtiyaratu maxaa laga wadaa waxaa xaajo uu lahaa ka celiyay baasaysi shimbirkii uu dhagax ku tuuray midig buu aadi waayey bidix buu aaday safarkuu socda uu iska joojiyey guurkiisii dib iska dibdhigayo hakiyey iyo wixii markaa la mid ah xaaje iyo dan ay leeya qofkay baasaysi ka celiso faqad ashraka wuu shariig yeelay qaaluu famaa kafaaratu dalika maxaa arrintaa kafaara gud u ah qaala an taquula inaad dhahdo allahuma laa khayra ilaa khayruka walaa tayra ilaa tayruka walaa ilaaha hayruka ilaahan adi ahayna markaa ma jiro inta hadduu qofkaasaa dhibkaa sameeyey uu dhaho ilaa dembigu uga dhaafaya subxaana wa tacaala walahu waxaa u sugnaa min xadiid alfadl bni cabaas inama tiyaratu maa amdaaka aw raddaka diyaro lagu sheegaa wixii ku kaxeeya ama ku celiya shimbirkiibaa tuurtay sijirisay midig buu u duulay shimbirkaa midigta aabadirteedaa ku kaxeeyey oo safarkii danteed u samaysay aw raddaka ama ku reebo oo inta bidix uu u duulay yaad ujeeddadaadii ka hartay waad samayn weysay kaasaa la yidhaahdaa inama atiyaratu maa amdaaka aw raddaka ama ku celiya kaasaa markaa la yidhaahdaa inay labada xaaladba aadaana isaga ilaalino baabu maa jaa'a fi tanjiimi xidigaynta wixii ku yimid waaye laakiin meesha aynoo joogto wabilahi tawfiiq wallahu